bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصaxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi akhirhm shaykhuna الshaykhu صاlح بn cbdالlah الcusaymin غafar allah lah wlahm jamiعa bsnaadi kuli minhm إlى sfyaan bn cayna can amr diran can abi qaabus mawla cbdالlah bn cmr اlcaas can cbdالlah bn cmr اlcaasi radi allahu tacala anهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وآlih وsلم alraaximuun yarxamuhum araxmaan irxamu man fi lardi yarxamkum fi samaa wmin raiq ramati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biqraahim usul mutun khasata rasul xadiid mustafa warasuul mujtaba sal allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuz bisacaadati lcajl alaajil fahada huwa almajlis alkhamis walcishruun min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim sunna nabowiya fii leylati axad athaalith cashar min shahri muxaram الثالث عشر من شهر محرم cami alfin وarbacumiya وarbaciin hijrat اlmustafa slى اllahu عalayhi waalihi waslem ضمna silsila dus xadiis اlmustafa slى اllahu عalayhi waalihi waslem bada bkitaab arbacin wantaha bisunan wsaaxiin yasr allahu litmaam اlikmaal wrazaq ikhlaas fi lqowl اlcamal inahu samiic mujiib اdacwaat majliskan oo majliskii shan iyo labaatanaad ee majaalista dulmarkii sharaxa koobnay kitaabka macaalim suna nabowiya habeenkan oo habeen axad ah saddex iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol iyo afartanka jirada nabigeena sala allahu calayhi waalihi waslem waxaan kusoo jirnay kitaabu tafsiir suurat lbaqara ayaan bartamaheeda ama gabagabadeeda sii maraynaa qowluhu tacaala qowlka allu u yidhi nisaa'ukum haweenkiinna xarthun beer ay lakum adinka idin yihiin beer aada abuurataan ayay idin yihiin qowlka alla u yidhi tafsiirkiisa ayuu baabkan u baabiyo weyaan amaba uu muxuu ahaa imaamka eh, u dhigay xadiidka shan boqol iyo amaba aharka shan boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can jaabir waxaa laga wari min cabdillaah ibnu xaraam radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi jaabir kaanat alyahuudu yahuud waxay ahayd taquulu mid tidhaahda idaa jaamacahaa ninka hadduu la kulma uu u galmooda xaaskiisa min waraa'iha gadaalgadaal uu kaga yimaado jaa'a alwaladu canugu wuxuu yimaadaa axwala isagoo ilwariisha lah ama ilwaraay lah amaba cawiran oo ilcawar lah fa nasalat waxaa soo degtay qowluhu tacaala nisaa'ukum haweenkiinna xarun beer ay lakum idink idin yihiin faatuu u taga xartakum beertiina annaa sida aad doontaan saas ayuu rabbigan soo dejiyey subxaanahu wa tacala saas jaabir bn cabdilaahi ayaa xadiidka amaba tafsiirka sheegay weeyaan marka laakiin waxaa shardi ah meeshii rabbigeen subxaanahu wa tacaala uu ragga iyo dumarka inay iskaga galmoodaan ugu talagalay inay noqoto meesha laga kulma laakiin meel kale lama ogola laakiin dhan kasta qofka ugu yimaado ama iskaga yimaadeena laakiin waa in labadii muxuu ahaa xibnood oo taranka ay noqdaan waxa kulma laakiin meel kale oo saddexaad lama ogola weeyaan waayahay qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi walaa tumsikuuhunna dumarka haysanina oo ha ku dhagnaanina diraaran liajli diraar inaad dhibaataysaan awgeed ha ugu dhagnaanina oo muxuu ahaa meherkoodii iyo furiinkooda ha ku dhagnaanina litactaduu inaad xadgudubtaan awgeed adinkoo dhibaysaan dumarkii meherkoodii iyo guurkoodii ha ku dhagnaanina iyo furiinkoodii si aad u xadgudubtaan saas ayuu rabbi subxaana wa tacaala diiday oo wuxuu leeyahay dumarkii meherkooda ku dhagnaanina adinkoo qasadka uu inka yahay dhaqasho iyo muxuu ahaa reerka dhigasho aynka ahayn iyo wanaag muxuu ahaa kukulmitaane ay idinka tahay inaad muxuu aha xadgudubtaan oodna dhibaataysaan dumarkii waayahay aharka shan boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can maalik waxaa laga wariyey can thawr ibnu zaydin addiiliyi wuxuu ka wariyey ana arajula ninka kaana wuxuu ahaaday zabankii hore yualliqu mid fura imra'atahu haweenaydiisa uma kadibna yuraajicuhaa mid soo naqsada oo soo cishta oo rajciya kusoo noqsada walaa xaajata danna uusan u sugnan lahu isaga biha iyada isagoon dan ka lahayn ayaa reerkii u furay ayuu soo noqsan jiray walaa yuriidu uusan doonayn imsaakaha inuu sii haysto oo xaas iyo ay isu noqdaan oo reer dhaqan ay noqdaan isagoonan doonaynin muxuu yeelayaa kayma yutawilu inuu ku dheereeya bidaalika soo soo celinta ayada calayha iyada dusheeda alciddata ciddada liyudaarahaa inuu ku dhibaateeya ood ayadii ku xumeeya awgeed ayaad u yeeli jiray fa anzala allahu allaweyne ayaa soosoo dejiyey tabaaraka wa tacaala wuxuu soo dejiyey walaa tumsikuu waxa weeyaan haysanina hunna dumarkii diraaran dhibaatayn iyo dhib awgeed litactaduu inaad ku xadgudubtaan waman yafcal qofkii fala daalika arrinka isaga faqad dalama wuu dulmiyey nafsahu naftiisa yaciduhum allah alweyne ayaa ku wacdinaa bidalika arrinka isaga weyaan abraani fi mucjam kabiir ayuu kusoo saaray sanadkana waa munqaicu mxuu ahaa ragga rijaasha xiriir kama dhexeeya weyaan laakiin macnaha ayad waa iska cadyahay walaa tumsikuuhuna diraaran litactaduu in dumarkii la haysta in la dhibaatay awgeed oo la fura kadibna lasoo ceshta wahaakada in cidada lagu dheereeyo waxaa weeyaan arrin la ogolya ma ahan saas weyaan qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi falaa tacduluuhunna ha xanibina oo ha u diidina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna nimankoodii hore oy kala tageen amaba kuwo kalaba ha u diidina saas ayuu rabbigeen cadaynaa subxaana wa tacala amarnu ku bixini xadiidka lix boqolaad alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin can ilxasan waxaa laga wariyey waa albasriyi falaa tacduluuhunna markuu fasiray qaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii waramay macqilu bna yasaar saxaabiga ayaa ii waramay annahaa iyada aayaddan nasalat inay kusoo degtay fiihi macqil ibnu yasaar inay kusoo degtay ayuu ii sheegay weeyaan qaala wuxuu yidhi macqil tasawajtu waxaan u guuriyey ukhtan walaal oo lii aniga ii sugnaatay min rajulin baan u guuriyey fa kadibna waa iska furay xataa ida nqadad goortii ay dhammaatay cidatuha cidadeedii jaa ninka waa yimido yakhtubuhaa isagoo dooni gabadhii ayuu doonistaan ama doonitaan mar labaad ugu imaaday fa qultu lahu waxaan ku idhi zawajtuka waan kuu guuriyey wa farashtuka firaash ayaan kaaga dhigay wa akramtuka walaasha ayaan kugu karaameeyey fa allaqtaa kadibna waad furtay uma intaa kadibna ji'ta waa timid takhtubuha adoo dooni ciyaar baad igu wadaa soo sharaftii aan kugu siiyey gabadhi iyo wanaagi iyo qiimihi aan kugu muxuu aha kugula xididay maadan dhowrini intaad furtayaad mar labaad haddana xishood la-aan la imaanaysa adoo muxuua weliba gabadhii doonani mar labaad laa maya wallaahi baan ku dhaartay laa tacuudu kuma laabanaysa ileyka adig kuma laabanaysa abadan weligeed dib dambe indho uma saaraysid ee waxaad yeeleysaa meesha kabaha ka aruursa wa kaana wuxuu aaday rajulan nin oo laa ba'sa bihi aanan nin dhan dhaqan iyo dhan dhaqaale iyo dhan waxaa weya dabeicad iyo dhan diimeedba nin akhyaaraho wanaagsan ayuu ahaa wa kaanat ilmaratu haweenaydan waxay ahayd gabadhii la dhalatay macqal macqal ibn yasaar la dhalatayna waxay ahayd turiidu mid doonaysa an tarjic ilayh inay asaga u laabato waad garanaysaa soomaalida tay dhihi jireen walaasha iskuma hubtida si adiga ha collaysanin marka baabka weyaano gabadhan waxay rabtaa in reerkeedii waxyaaba badan baa laheeg laga sheegaa soomaalida oo nin baa gabadh walaashiis ay u timid oo muxuuha iyadoo sheeganaysa eh, ninkii adhibaateeyey wamaa ilaa waxaa weeyaan iska fur gabadha fur hadii kale waxaa weya waxbaana kala gaari markii xaalad inay culusta ay ogaatay ay gabadhii ninkiinta walaalkeed gadaal ka dharbaa ti waaad war ninka i juuju baan ku yidhi mooyane ma iga fur ku idhi waxaad yeelihaysaa waa ogsoonta ma ay noqonaysaa haddaba boqorad gurigeeda joogto oo sharfan markii la fura waliba soomaalida khaasatan markiiba ayada ayaan joogayn xataa iyadoo in baxda aan la ogolayn ayadii abaxayso markiiba isdaynaysa moogta xataa hadday caruurta iyadoon la furin xataa marka marti walaalkeed gurigeedii gurigiisii amaba hooyadeed gurigeedii amaba walaasheed gurigeedii ayay marti ka noqoni mogta qofta boqorada ahayd markiiba waxay ku dhacaysaa marka daryeel aan iyo runtii meelaan sharaf badan lahayn inkastoo beryahan dambe ragga ayaa guryaha laga fiijiya dumarka iyagama baxane ragga ayaa u baahan xuquuqdooda wax udooda wa kaanat ilmaratu inkastoo weli rag daalimiinna ay dhooban yihiin wa kaanat ilmaratu haweeneyd waxay turiidu mid doonaysa an tarjic inay u laabato ilayhi ninkaas ninkeeda inay u laabatay doonaysay ila nin akhyaar ahoo ahludiin oo wanaagsan kole furinkana kole sabab buu ku yimid faanzala allahu alweyne ayaa soo dejiyey hadi alayata ayadan ayuu soo dejiyey falaa tacduluuhunna gabdhihii ha xirina oo ha u diidina inay niminkoodii ku laabtaan weyaan faqultu waxaan idhi marka macqil ayaa dhihi radia allahu taala arda hadda amaan ama alaana hadda ayaan afcalu fala oon ku celinaa oon ku ugurinaa yaa rasuula rasuulka allow qaala wuxuu yidhi fazawajaha xasan ayaa dhihi fazawajaha uu u guuriyey iyaahu ninkii saxaabiga ayuu u guuriyey wma kana limumini walaa muminati ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim marba haddii ilaahay subxana watacala amar u bixiyo rasuulkiina u bixiyo sal alla alay waslam ama mid ka mid ay bixiyaan in qofka aad isaga khiyaar kale inuu yeesho ikhtiyaar kale malahan weyaan ahluimaanka saas ayaa lagu yaqaanaa qowluhu tacala qowlka allo uu yidhi xaafiduu war dhowra oo ilaaliya cala asalawaati salaadaha ilaaliya iyo wasalaatilu salaad salaada dhex ilaaliya tafsiirkeeda ayuu muxuu can abi yuunas waxaa laga wariyey mowla caaishata caaisha ay xuraysay um ilmuminiin radia allahu tacala ardaha waraximahu llah abu yuunas allahu naxariisna annahu ninka abuu yuunas la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi amaratnii waxaa i fartay caaishatu caaisha um ilmuminiina radia allahu tacala ardaha sidiiqa binti sidiiq an aktuba inaan u qoro laha iyada musxafan ah. iyo adduunkan madbacdahan iyo waabkaan ma jirin qur iyo diinta iyo guud ahaanba waxaa lagu qori jiray farguridaasa lagu qori jiray wa qaalat waxay tidhi idaa balaqta goortii aad gaarta hadihi alaayata ayadan fa adinnii iyo ogeysi xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusta markaad gaarto waxbaan kugu dari ama waxbaan kuu sheegay ogeysi falamaa balaqtuhaa goortii aan gaaray aadantuha waan ogeysiiyey fa amlat waa ama ii yeerisay calaya korkayga ii yeerisay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa wa salaati alcasri ayay igu dartay xaafiduu cala asalawaati wasalaati lwusta waquumuu lilahi qaanitiin waxay igu dartay wasalaati alcasri ay igu dartay waquumuu lilahi qaanitiin waquumuu istaaga lilahi alweyne qaanitiina idinkaoo muxuu ahaa aamusan oo muxuu aha khiyaar ah oo allah ateecsan qaalat caaishatu waxay tidhi samictuha waxaan ka maqlay min rasuulilah baan ka maqlay sala allahu calayh waali wasalam nabiga oo akhrini xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusta wasalaati alcasri waquumuu lilahi qaanitiina nabigan ayaan oo lafdigeeda aan la nasakin sida noo imaan insha allahu tacaala xadiidka lix boqol iyo labaad can shaqiiq ibni cuqbata waxaa laga wariyey amaba aharka can ilbaraa ibni caazib wuxuu ka wariyey radia allahu taala an ardaa waraxima allah shaqiiq ibna cuqbata qaala wuxuu yidhi bara ibni caazib saxaabiga jaliilka ah nasalat way soo degtay hadihi aayatu ayadan xaafiduu war ilaaliyay cala salawaat salaadaha ilaaliya wa salaati alcasri salaat alcasrna ilaaliya fa qara'naha waan akhrinay maa shaa allahu intuu alla doona ayaan qur-aan ahaan u akhrinay uma intaa kadib nasakhaha allaahu allaweyne ayaa nasakhay oo ayad kale ku bedelay maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha wixii aan nasakhna oo aayad ah waxa weye amaba qalbigaada aan hilmaamsiino oo nabiga qalbigiisla hilmaamsiiye waxaan keennaa mid ayada la mid ah amaba ka khayr badan waatuu rabbila subxaanahu wa tacaala fanaزlat way soo degtay xaafiduu calى الsalawaati wالsalaati اlwusطى oo salaat اcasri meesha kuma jirto weyaan faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi oo kaana ahaaday jaalisa mid fadhiya cinda shaqiiqin shaqiiq wuxuu lahu isaga ku yidhi hiya idan hiya marka salaatulwustaha salaat اlcasri waa salaat اlcasr faqaal baraa wuxuu yidhi qad ahbartuka waan kuu sheegay kayfa nasla say kusoo degtay wa kayfa nasakhaha allaahu ilaahay su u nasakhayna waan kuu sheegay wallaahu aclam salaatulwusta ilah baa ogsoon intaas uu gaabsaday weyaan imaam muslim ayaa xadiidkaas amaba aharkaas soo saaray weyaan marka salaatulwustaha haaliban culimada inteeda badan waxay qabaan inay tahay salaat alcasri weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi waaladiina akhyaarti yutawafawna ama dadkii yutawafawna la oofsanaya oo minkum adink idin ka mid ah oo yadaruuna ka tegayeen aswaajan reere iyo xaasas ka tegaayeen wasiyata liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj marka aayaddaas fasirkeeda iyo sabab nusuulkeeda amaba muxuu ahay xawnkeesu yahay ayuu muxuu halkan imaamka eh, u calaamaystay ama u baabaysta weyaan xadiidka lix boqol iyo saddexaad can mujaahid waxaa la wari ibni jabrin raximahu llah wuxuu akhriyay qowl allah caza wajal waaladiina kuwii yatawafawna yutawafawna la oofsanay oo minkum idinka idin ka mid a oo yadaruuna ka tagayeen aswaajan xaasas ka tagayeen qaala wuxuu yidhi mujaahid markuu fasirayey kaanat waxay ahayd haadihi alcidda ciddada ayada ciddada waa inta xaaska markii laga dhinto qofka haweeneyd markii laga dhinto inta ayna nin guursan karin oy waxaa weyaan isqurxin iyo iscadarayn iyo waxaa weyaan eh, waxyaabahan istulukaynta ay yihaahdaan iyo wixii la midka oo waxaa weyaan iscilaaminta iyo indhakuulka iyo waxyaabahaas quraxda ziyaadada ah iska ilaalinays wya nadiifin iyo waxyaabaa waa muxuu aha waa wax la yahay weyaan jahiliga ay arrinta ay oo hal sano kaamil ah ayaa qofta inta buur yar lagu xiro ah, muxuu ahaa qabays iyo isnadiifin iyo issaliidayn iyo baabka loo diidi jiray markaasa markii ay sanad ay u dhamaato ayaa loo keeni jiray daaba neef ari ayaa loo keeni jiray neefka ariga ay ku rafan jirtayoo kadibna urta ka soo baxaysa ayuu neefkala dhiman jiray ya wax imtixaana mogta urta kasoo baxda de qof hal sanoo kaamila meel ku xirnaayo yani waa imtixaan mogta alcumuum marka waxaa weeyaan ciddada marka tahay weeyaan qaala wuxuu yidhi kaanat hadii ciddatu ciddada waxay ahayd tactadu dulmiga dumarka lagu haya ka mid taha weeyaan kaanat waxay had hadi ciddatu ciddadaas iyo sugitaankaas tactadu mid cidda tirsato cinda ahli zawjiha zawjka ninka dhintay reerkiisa agtooda inay ku cidda tirsato waajibun mid waajib ayay ahayd weeyaan inay ku cidda tirsato oo inta afartaa bilood iyo tobanka habeen ay reerkii ninka muxuu muxuuaha uu ka baxay gurigoodii ay joogta waajib ayay ahayd weeyaan kaanat waxay hadii hadi lciddatu ciddadan tactadu mid cidda tirsata cinda ahli zawjiha zawjkeeda ahalkeeda agtooda waajiban mid waajib ah fa anzala allahu alla weyne ayaa markaa soo dejiyey waaladiina kuwii yatawafawna la oofsanay oo minkum idinka idinka mid ah wayadaruuna ka tagaayeen aswaajan reera iyo xaasas ka tagaayeen wasiyatan dardaaran ayaa muxuu ahaa ahaaday amaba dushooda ahaaday liaswaajihim reerkooda iyo xasaskooda ay u dardaarmaan mataacan raaxayn ila alxawli ilaa sanad laga gaaro hayra ikhraajin iyaga oon muxuu ahaa bixin meesha ay oolin oon laga bixinaynin guryahoodii fa in kharajna dumarka haddii ay bixaan falaa junaaxa dambi ma aha dembi calayhin calaykum korkiina ma ahanin fii maa shay io bixitaan oo facalna ay ku faleen fii anfusihim nafyaalkooda oo min macruufin wanaag ay ku baxeen oo haddii qofkii culays la saara oo la kadeeda oo saasaad ku baxa moog tahay waxaa weye macruuf maahan laakiin qofti haddii ay tirahdo khayr lahayd insiiye waxaad yeelaysaan anigi ree aabahe aan iska aadaya ama waan guuri ay tiraahdo waxba dhibaato ma lahan laakiin sanad in gurigii ay ninkeeda adka muxuuah ugu dhintay markii ciddada ay dhammaato kadib haddana todoba bilood iyo labaatan maalmood ay sii joogto oo iskaga muxuuha nicmaysato oo barwaaqo ay ku jirta oo halkaas lagu dhaqaaleeyo saas ayuu rabbiga subxaana wa tacaala wuxuu faray in nimankii ay u dardaarmaan xaaskooda in la yeelo qaala wuxuu yidhi jacala allaahu alla wuxuu yeellaha yada tamaama sanati sanadka dhamaystirkiisa sabcata ashhurin todoba bilood iwa cishriina iyo labaatan leylatan oo habeena wasiyatan dardaaran loo dardaarmo weyaan in shaat haddii ay doonta sakanat waxay degaysaa fii wasiyatiha dardaarankeedii ay dhex oo sidii looga dardaarmay ay ninka u dardaarmay ayaa guriga u degnaanaysaa wain shaat haddii ay doontana kharajat way baxaysaa oo meeshii alla meeshay rabtay iska aadaysa wa huwa ka isagana qawluhu qowlullaahi wa qowlka alla tacaala kor ahaye hayra ikhraajin bixin ayadoo meesha olin fain kharajna haddii ay baxaan falaa junaaxa dembi calaykum dushiina ma ahanin fii ma facalna fii anfusihina macruuf falciddatu ciddada kamaa hiya sida ayada waajibun falciddatu ciddada kamaa hiya sida ay ta weyaan waajibun calayha dusheed ay waajib ku tahay ciddada ama gurigeeda ha joogta oo gurigii ninka ay muxuu ahaa kaga dhintay iyo reerkaa la joogta ama meel kalaba baxdee laakiin laba jabra ciddadii sidii ayay waajib ugu tahay weyaan waaladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan aha ma aayadda kale oo waxaa weeyaan bianfusihim arbacata ashhurin wacashra zacma arrinkaa waxaa sheegay zacma waxaa sheegay dalika arrinka isaga ama uu ka sheegay can mujaahid ayuu ka sheegay weeyaan ninka ka wariyey marka aayadda tafsiirkeeda waxaa weeyaan rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu faray dadka markay geeriyoonaan ragga inay reerkoodii xaaskii inay u dardaarmaan in hal sano oo kaamila guriga aan laga saarin oo ciddadii afarta bilood iyo tobanka habeenaheed ay meesha joogaysay looga sii kordhiyo todoba bilood iyo labaatan habeen saas ayaad rabbigeen subxaana watacaala dadkii geeriyoonaya dardaarankooda inay ku daraan ayuu faray markii hore marka waxay ahayd wasiyada ayada ah waxaa garab socday ciddada inay waajib ahayd xaaska inay ku ciddirsato meeshii ninkeeda kaga dhintay oo meel kale aadin laakiin gadaal dambe ayada ayaa marka loo fasaxay oo waxaa meel alle meeshaa rabta ku cidditirso laakiin halkaad sanana waad leedahay oo muxuua ah in loo lagu dardaarmay aday ku taalla marka laakiin hadii ay tirahda muxuu ahaa ayadoon dhibaato iyo culays iyo la kadeedin oo haba aan la waji xumaynin oon weji loo waji bedelinin ay tartiib iska tagto waxa weeyaan wax ishkaal ma lahan haaliban arrinta waxay ku dhacdaa dumarka aana ilmaha dhalin laakiin qoft haddii ay ilmo dhasho gurigii iyo ayada iyo ilmaheedii unbaa kala qaybsanay mot sideedaba iyo ninku wuxuu ka tagay dhanba ilmihii ayadana waxay ku leedahay thumin bay ku leedahay intii soo hartayna waxaa weye marka waalideynka haddii ay nool yihiin ayagana min sudus ay qaataan wixii soo haray marka lidakari milu xadn unayn ilmihii ayaa guryihii iyo beerihii iyo wixii ninka u dhintayba ayaga ayaaba la wareegaya laakiin haddii gabadhii amaba xaaskii ay ninkuu ka dhinto iyadoon caruur lahayn markaas waxaa weyaan isagana caruur uusan ka tegin rubac ayay xoolihii ka qaadanaysaa kadibna halkii ay ku dhaqaaqaysa weyaan laakiin haddii ay gurigii ay degneed uu mxuua ugu soo dhacay kaba sii badanba wadalika fadlullahi yutiihi man yashaa wallahu dulfadli caiim waayahay wa qaala caطaaun caطaa wuxuu yidhi qaala ibnu cabaas cabdullahi bn cabaasa wuxuu yidhi radia allahu tacala canhuma waraxima caطaa nasakhat waxay nasakhtay hadihi اlaayatu aayaddan oo tanna ciddataha cidda tirshadeeda naagta cidda tirsan jirtay cinda ahliha reerkeeda ahlihaa wuxuu ula joodaa ay cinda ahli zawjiha zawjkeeda ahlkiisa ciddadii ay qasabkeed inay ku cidtirsato fatactadu kadibna waxay ku cidtirsani xayu shaat meel lama shay doonta ayaddaasa u fasaxday weyaan fain kharajna falaa junaha calayhina fima facalna fii anfusina min macruuf macruufka dhanka dadkii ay ka tagaysayna waa noqonaysaa macruufka sida kale iyada laftirkeeda dee wanaag iyo sharaf inay meel ku degto oy laakiin iska noqonin dee islaamahan iska wareegtooyd aho meel walba taagtaagan ayna noqonin dhanka macruufka dhankan wuu noqonaya labada dhanba waa soo geli weyaan waayahay qaala caaan wuxuu yidhi qala ibnu cabaas wuxuu yidhi nasakhat hadihi aayatu ayadan waxay nasakhtay ciddataha haweeneyda ciddo tirsigeeda cinda ahliha reerkeeda ay ku cidtirsan jirtay ay ahli zawjiha fatactadu waxay ku cudtirsani xayu shaat meel alle meeshay doonta wa huwa isagana qowluhu qowlu llahi tacala qowlka allu yidhi weyaan hayra ihraajin bixin ayadoo meesha olin qaala caaan wuxuu yidhi in shaat haddii ay doonto ictadat waxay ku cidtirsani cinda ahlihi ninka reerkiisa agtooda ay ku cidtirsani wa sakanat way degaysaa fii wasiyatiha meeshii dardaarankeedii uu ku dhacay oo looga dardaarmay degaysaa weyaan waayahay wain shaat haddii ay calaykum dushiina ma ahanin fii maa facalna waxay ku fareen fii anfusihina qaala caaan wuxuu yidhi uma jaaa waxaa yimid almiraau miraadka dhaxalka ayaa yimid wasiyadaas intuu dhaxalka imaanin ka hor ay ahayd oo muxua hal sana in loo raaxayo gurigeeda ay joogta laakiin dhaxalka ayaa yimid oo fa nasakha wuxuu nasakhay assuknaa deegaankii ay degi lahayd uu nasakhay weyaan laakiin haddii macruuf loo siiyan wax ishkaal oo ku sugan meel alle meeshii shaat ay doonta walaa sukna deegaan laha uma sugnaanin marka ciddada ka baxda afar bilood iyo tobankaas maalmood wixii ka dambeeya markaas laazim ma ahan deegaan weeyaan qowluhu tacala qowlka low yidhi laa ikraha fi diin diinta qasab ma aha weyaan laa ikraha isku qasbid ma taalla fi diini diinta lagusu qasbo oo qofka in muxuu aha sanka laga geliy ilaa wa ilaa islaam oo lagu qasbo ma taalla weeyaan hay xadiidka lix iyo iyo afaraad can ibn cabaas waxaa radia allahu tacala anuma qal wuxu yhi bdulahi bin cabaas kaanat waxayd almaratu haweeneydii takuunu mid ahaata miqlaatan miqlaatan mid caruurlaan ah oon waxba dhalin ma dhashaan weeyaan kaanat waxay ahayd almaratu haweeneydii waqtigii jaahiligii takuunu mid ahaata miqlaatan mid aan caruur dhalin oo ma dhasho weeyaan fa tajcalu kadibna waxaa yeeli jirtay oy ku waajib yeeli jirtay calaa nafsiha nafteeda waxaa waajib ugu dhigi jirtay in hadduu u noolaada laha iyada waladun canug an tuhawidahu inay yahuud ka dhigto mararka qaarna miqlaatan ma dhasho iyadoon ahayn waxaa weye canugii ayaa ka dhimani oonan u nagaanaynin marku ay dhasho cunug ka dhimanaya marka waxay ku needri jirtay oo nadar ku gali jirtay haddii ilaahay cunug uu siiyo inaa cunuga yahuud ay ka dhigto maxaa sababta maxay tahay iyaga jaahiliya ay laakiin yahuudda dad kitaab lahay ahaayeen iyaga xataa way garanayeen inay qolyahan yahuudda ah oo kitaabka ilahay uu kusoo dejiyey ay ka fadli badan yihiin oo kitaabka la haystaan oo alla caabudaan oo waxyaaba badan iska ilaalinaan way garani jireen marka inay canugaas yahuudi laga dhigo ayay muxuu aha ku nadri jireen sidoo kale yahuudda dee sixir iyo balaaye iyo kitaabgaablow iyo kuwo kahana iyo balaa ka buuxa mogta marka kuwa been guuro oo lacag ka aruursada oo muxuu ahaa waxyaaba badan ee sameey ayaa jiri jiray marka dhankaana in laga soo galin waa suuragal falamaa goortii ujliyat la raray banu nadiir niminka reer banu nadiir oo yahuud ahaa markii magaaladan muxuu ahaa laga raray madiino dulmiga iyo dhibaatada ay geysteen awgeedna loo raray kaana fiihim waxaa gudahooda ahaaday min abnaa'i ilansaari reer ansaarood ilmahoodii ilmo ka mid ayaa meeshii muxuu ahaa eh, ku jiri weyaan yahuudi ku dhex jiray fa qaaluu waxay yidhahdeen marka laa nadacu abna'ana ilmahanaga in waxawey kama tegayno inay kuwaan raacaan uguma tegayno kuwa kuwaan ku jirana iyagana kama tegayno labada dhanba weyaan fa anzala allahu alawin wuxuu soo dejiyey laa ikraaha qasa ma jiro fi diin laisku qasba weyaan qad tabayana wuu cadaaday alrushda hanuunka min alhayi baadinimada waa ka caddaatay ilmihii marka aad yahuudda siiseen oo gaalada noqday oo yuhuudda ahaa inaad marka qasab aad ku qasbataan oo islaam aad ugu dhigtaan baabkaa ma yeeleeh waxaa weeyaan islaamka loo bandhigo hanuunku waa cadaaday haddii marka ayadan raacaan oy soo islaamaan ahlan wasahlan haddii kan ummaddan gaalada guuraysa ha raacina weyaan allatii tii weyaan laa yaciishu uusan u noolaanaynin laha iyada waladun canug ilmihiia ka dhinta weyaan kow kow kow marka madhashadii ma ahane waa ilmaha ay u raageen weyaan oo ilmahay ka dhintaan abu daawuud ayaa soo saaray xadiidka waa xadiid saxiix weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi ayawadu miyuu jeceliya axadukum midkiin an takuuna inay u haato lahu isaga jannatun beer min acnaabin waa marka ayaddii aad taqaneen weyaan aayadda ayada fasirkeeda ayuu muxuu halkaana can cubayd ibni cumayr waxaa laga wariyey raximahullah qaala wuxuu yidhi qaala cumaru sayid cumar ayaa wuxuu yidhi yowman maalin wuxuu yidhi liasxaabi nabiyi nabiga saxaabadiisa wuxuu ku yidhi sala allahu calayh waali wasalam waradia allahu canhum fiima maxaabaa tarawna aad u aragtaan haadihi alaayata aayaddan nasalat inay kusoo degtay aayaddan qur-aanka ah waxay kusoo degtay seed u aragtaan maxaad u taqaanaan maxaad ka ogsoontihiin ayawadu axadukum an takuuna lahu jannatun min nakhiilin aha tajri min taxti anhaar lahu fiiha min kuli amaraat waasaabahu اlkibaru walahu duriyat ضacafaau faasaabaha icصaaru fiihi naarun faاxtaraqat marka aayaddaas qur-aanka ah, waxay ku soo degtay maxaad ka taqaanaan weyaan maxaad ka ogsoontihiin waayahay qaalu waxay dhahan allahu aclam ilaahay baa ogsoon faqadiba sayid cumar waa carooday marka waa xanaaqay allahu aclam buu ka caroonayaa allahu aclamta marka waxaa weeyaan ee wax uga caroon wax kale ma ahane ma naqaana inay dhahaanuu rabay ama ay yidhahdaan waa naqaana laakiin dhexdan ay istaageen ayuu ka xanaaqayaa lakin waxaadan aqoon allahu aclam inaad tirahda asal waa wax macruuf oo la yaqaan laakiin waxaa weeyaan isaga wuxuu ka rabay cilmi baabu tacliim ayaa lagu jiraa moogta waa naqaanaa ee naga dhagayso iyo ma naqaana ee noo sheeg maxaa ka dhaxay haddii baabu tacliim lagu jira waa maya marka taasuu ka xanaaqi weyaan taasuu ka xanaaqi faqadiba wuu xanaaqay ama wuu carooday cumaru sayd cumar radia allahu tacala canhu arda waayahay fa qaala wuxuu yidhi quuluu waxaad tidhahdaan naclamu waan naqaanaa aw laa naclamu ama ma naqaana intaan dhaha wax saddexay meesha ma yeelaan weyaan faqala ibnu cabaas cabdullahi bn cabaasa wuxuu yidhi xabru lum wa turjumaan qur-aan fii nafsi naftayda minhaa aayaddaas fasirkeeda shay-un shay baa muxuua kusoo dhici yaa amiira almuminiina muminiinta madaxoodiiyow amiirkoodiiyow ayadaas wax un tafsiirkeeda ka ah, amaba waxyaaba ay kusoo degto wax kamida ah, ayaa qalbigayga muxuu ahaa kusoo dhicdhici weyaan wixiina aad umuhbo qaala cumaru sayid cumar wuxuu yidhi yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyo cabaas iyo cumar waa rag iskufilka ahaa oo labada muxuu aha saxaabiyo qiimaha badan ahaa kalena hogaamin jirin cabaas waad garanaysaan siduu ahaa iyo cumar say ahaan jireen radia allahu tacala canhuma markii roobdoonku waa tii u jiray radia taala anu arda ya yaa muxuu ilaahayow kunaa nasta nastasqi waxaa weya markuu nabiga noolay alayhi slat nabiga ayaa waxaa weyaan ilaahay noo baryi jiray calayhi salaat slaam nabigan naga geeriyooday maanta waxaa weeyaan ducada sayid cabaas ayaan ilaahay roobdoonka ugu weydiisanayna rabbiyow qum yaa cabaas fastasqi markaasuu cabaas intuu istaago meeshuu nabigeena istaagi jiray alayhi slat sidii uu istaagi jiray markaasuu roobdoonka samayn jiray marka aad bay saaxiibo u ahaayeen radi allahu tacala canhuma wuxuu yidhi ya akhi walaalkay wiilkiisiiyow qul waxaad tidhahdaa waxaa weeyaan wixii aad taqaana sheeg walaa taxqir nafsaka naftaadana haya siin weyaan qaala ibnu cabaasa wuxuu yidhi duribat waxaa loo yeelay maalan tusaale licamalin camal ayaa tusaale looga dhigay camal io shaqo la qabto ood bini aadamka la imaado ayaa tusaale looga dhigay qaala cumar wuxuu yidhi ayu camalin camalkiiseeba ama camalkee weyaan qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi licamalin camal marka inuu hore usii wado waa diidayo wixii aad uma hobo moogta amaba uu iska xishooday intaanu akhyaarahoo fadhida inuu ka hordhac ayuu diidayaa Eh, ayaa loo eh, yeelay tusaal looga dhigay qaala cumara wuxuu yidhi lirajuli nin ayaa loo yeelay waa uu dhamaystira marka markaysaan lirajuli nin maadaama qofku muxuu furaha geliyey asna ugu sii rog albaabka igu sii furay weyaan lirajuli nin ayaa muxuu looga dhigay tusaala haniyin taajir ahaa oo yacmalu ku camal fala bitaacati illaahi ilaahi taacadii subxaana wa tacaala uma intaa kadib bacaa allahu alla weynu usoo diray lahu isaga ashayaana shayaan ayuu usoo diray oo fa camila wuxuu ku camalfalay bilmacaasi macaasi la imaaday xataa aqraqa ilaa oo ka maasheeyey acmaalahu acmaasha uu la imaanay wanaagii o dhan ilaa muxuuah uu ka kharibo ood ka dhiiqeeyo saas weeyaan ayawadu miyuu jecelyahay axadukum midkiin an takuuna lahu inay u sugnaata jannatun beer min nakhiilin ya wacnaabin nakiilka waxaa weyaan geetimeradka iyo canaabin tajri min taxti alanhaar hoosteeda ay biyo dareeraan lahu min kuli amaraat miro nooc kasta ayaa ku yeel wa asaabahu lkibaru kadibna isaga wuu gaboobay beertii waa muxuu ahaa barwaaqa iyo miro nooc walbala ayaa saa isna qof gaboobay oo dhacay weyaan waxaadna ogaataan geedtimiraadka iyo geedaha weyn cambada iyo geedaha weyn markaa ay baxaan hal mar haddii marba ay baxaan xididooda ay meel foggaaraan xataa waraabin uma baahanayaan iska muxuu ah, xilligunbaad sugi mirihunba ay ku daadinayaan wahaakada saas weyaan markuu asaabu lkibaru dhallinyaro markuu ay wax beeray ilmo yeerna u joogaan wuu weynaaday walahu duriyatun ducafaa wiilal iyo mxu caruur yaryar oo tabar daran ayuu leeyahay fa asaaba ixsaarun kadibna dabayl muxuu ahaa holan wadata kulul kulayl ayaa saa u martay fa asaabahaa ixsaarun fii naarun faxtaraqat kadibna hal mar ayay wada isla bistay oy dantay weeyaan dhammaan wada gubatay kadalika yubayinu lahu markaas marka qofka marka saas oo kale ayaa tusaale looga dhigayo qofkii inta camal wanaagsan la imaaday khayr waday dhaqaalihiisii wanaagga waday kadibna shaydaan intuu u imaaday wixii dhan buu la dabarogay ayaa tusaale loo qaatay ayuu leeyahay ninka la yihahdo sayd cumar radia taala anu ardaa qowluhu tacala qowlka all yii ayuu halkan muxuu ahaa imaamka u baabaystay walaa tayamamu ha u qastina alkhabiia kan xun oo minhu waxyaabahaad minhu xoolaha tunfiquuna aad bixinaysaan liidan oo hooseeya waad aragteen hadda tusaale qofka jeebka waxaa ugu jira boqolaala jeebka ugu jirta kadibna wuxuu raadinaya shan maanta laba jeebka iyuu saa ula shan shilin ayuu la xarbinayaa soomaad arkid ama tobanoo la xarbinayaa meeshana waxaa ku jirta afartan afartan qofkii de iska dhaqaala yaro iska gacan yar afartan isku xihan eh, konton isku xihan labaatan isku xihan shanti raadi berigi hore shilin al raadin jir mota shilink waa suuqoo ka baxay marka eh, walaa tayamum lkhabiia wixii haddii aad ilahay jaabkuba kuu buuxiyey boqolkoo iska soo bixi dhib lahan labadoo iska soo bixi shantoo boqol haddii aad faaruq tahay ood waxba haynin waxaad samayn karta malahan soo idinkuma dhacdo mararka qaar markuu miskiin istaago jeebkiina waba ay ku jirin ya intaad jeebkii aad saa u rogt kadib waraaqi un qalalan aad ka soo bixisa war meesha bismillah rabbiyo muxuua ah inay wax ku jiraan taas laftirkeeda waa laiska ajirsiyaa soo mogidin si dhabta ah maxaa yeeley qofka waa niyadii mararka qaar dad dhalinyaro eh, waxaan xasuustaa waa nin aada saqi u ah aada u naxariis badan marka waadna isnaqanaa markii magaalada aan marna marka qofkii miskiin ahoo tuugsan ood arkaba jeebkuusaa leeyahy qofkii mar qofku arkaba de wuxuu rabaa inuu jeebka wax ka siiy jeebkiina waa iska faaruq moogta jeebkiiu marka dharbaaxayaa ma xanaaqu u qabo lacaglaanta miya maba ishilmaamay ma garanaysa marka waxay u bixiyeen saas raggi dhallinyarada waa taqana mogta waxbaa laisu bixiyaa saasay u bixiyeen magacaas magacaasay u bixiyeenba ficlan waa naxariista ilahay u geliy subxana wa tacala ee sakhaa ku jira ilaahayna subxana wa tacaala laa shak wuu qorayaa qofka isaga marka eh, inuu marka qofka wixii aad ilaahay siiy subxana wa tacaala daa'iman wa abadan uu waaxsin kamaa axsan allahu ilayka uu ku dhaqaaqo waa wax laga maarmaana mid kale qofka inuu waxyaabaha yanyaniiska raadiyo ood shan shilin iyo toban shilin ii raadisa adoo boqol bixin kara amaba ka badan adigana aad doonays inaad ilaahi subxana wa tacaala faa'ido badan ku siiyo ood milyan iyo laba milyan ku siiyo isu eega marka ya kamaa tadiinu tudaan sida aad u dhaqanto maa lagula dhaqmi ya sidaas weeyaan marka qofka anfiq yunfaq calayk allahuma acti munfiqan khalafan wa acti mumsikan talafan qofka bakiilkaas bakiilka subax walba malaga u taaganba sidiisaba lagama yaab inu wagaaro halkaashabaarkaas baa lagu haya allahuma talafkaas de malaaigtan ducadooda waa la ajiibi laa yasun la ma amara mafcuul maa yumaruun marka bakaylow waxaad yeelaysaa faqri ka carari wax iska bixi qofkii raba inuu mxu dhaqaale ilahay sii subxana wa tacaala waxa bixiya ilaahay subxana wa tacala uu ballan qaaday inuu mxuu ahaa bedelki keeno bedelka uu siiye weyaan sayid cumaan waad garanaysaan wuxuu bixin jiray weligiisna waxaa weeyaan xoolo kama yeeraanin ya sheekh a a sax wa arrinta ayada ficlan waxaa weeyaan ajir maxaa looga helin aad ka naxdid ajir waa laga heli waxaa yeelay waad garanaysaan hadda beerta maarata beerta xadiista nabigana sal sl ku qofka haduu geed uu abuuro oo timir ama ha ama masaga waxay noqoto ha markuu abuuro shimbirta waad aragteen cunays iyo doofaarka iyo waxyaabahan kashiitada iyo wix la midka ah habeenkiay soo galayaan maalintii ay cunayaan nabigeena wuxuu sheegay sal alla alay slam beertaad abuurtay adiga doofaar in wax ka cuni maad waa maya ma waaa shimbirna wa cuntaa waa maya dhacle iyo waxaa lala taaganya iyo ummad baa waardiyeynaysa waa la ilaalinay sooma marka qofka ma ogola ishiidxoor waxaa tiradaba lama ogola maca daalika shimbirta cunaysa nabigeena wuxuu caday sala allahu caleyhi in qofka isaga ajir aada u badan la koobi laga siin insaan hadduu wax ka cuna shimbir xayawaan kale iyo aya makhluuq dhammaan wax kastoo wax ka cuna in laga siini raallinka maad ahayn sooma deeta haddaa lagaasii doolarkii kaa baxay oo weliba baxooha waxaa lagu siinay insha allah fadliga ilahi waa weyn yahay wa tacaala waxaadna ogaataan dadka kabaha laga xada maaragtaan sooma dhacda kabaha mar laga xada markiiba iska sadaqaysa maxaa laba shay bu aad ka heli tan koobaad horta ninka miskiinka ah oo waxaa gacan waa miskiinay somalia yihahdaane dembigii aad ka xafisiyo khalaas waxaa tiri war khalaas intuu muxuu ku naargeli lahaa dusha isagoo saar ugu niyo kow tan labaad adigana waxaa weeyaan kaba fiican ka faa'idi bahalla muxuu ahaa aad bil kusoo socotay ama laba bilood soo socotay oo kaa dhammaaday ama sii gabagabaaba moogta waa lagu farxaaba sideedaba haddii kab lagaa xada farxaddu la dhac maxaa yeele ka fiican heli shaki ma laha arinta iyada waa mushaahad wa marba haddii kab lagaa xada war waxaana ilaahay habay dhaafiya kuwa ka fiicanaansiya waana macruuf wa nin la yihahdo eh, sheekh salmaan eh, alcawda ilahi subxana wa tacala kasoo daya xabsiga rag badan oo culimo ahoo oo xabisan ayuu ku jiraa ayaa cajal waxaan ka dhegaystay la yidhahdo sacaada yacni sacaadada waxaa weeye darowga qofka inuu muxuu ahaa barwaaqo iskaga jira oo barwaaqo iyo nicmo iyo farxad iyo yacni wax aan la heli karin ku jira sidaad ku heli kara asbaabta keentay ayuu ka warramay wuxuu le marka oon la yaabay ku intifaacay waana waa ku camalfalay on ku intifaacay wuxuu leeyahay haddii aad magaalo soo gelaysid ood magaalo nairobi waad aragteen hadda markaa soo gelaysa jaamkeedii iyo markaad baabuur khaasatan oo darwal tahay iyo bakin la-aanteedii iyo waxeediyaa ku rafaadina mogta marka markaad magaalo soo geli hal mar madaxaada ah ay kusoo dhicin bakin amad weyda ayuu kusoo dheen madaxaada ah, walwalba ha kaa baxa ma magaalada amaad meel bakin ka dhigata isliyood ogsoonto noocaan oo jaamka markaad kusoo socota madaxaada yuusan kusoo dhicin hal marba allah ka dhigay bakin ma helaysid sacaadaday shartan adiga aad qalbiga gashanaysaba haba muxuu aha gashan inaadan ilaahay ku siinaa subxaana watacaala meelaad bakin ood gaarigaada madaxa u gashata niyeyso saas ayuu muxuu ahaa leeyahay sacaadaday ka arinta ayaad ahayd marka ayada waxay ahayd aan filayaan ay ahayd markadabaaburan labada kun iyo afarti maanta weligey kama walwalin mxuu ahaa bakin baabuur meelaan dhigta weligeyna bakin ma weyn runtii xaqiiqada saas weyaan haddii kab lagaa xadana iyadna saasoo kale weligeyna inta hadda aan xasuustana kab laga xadi kama walwalin markiiba tuka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka weynin badan oo ka cajaaib badan ayaan helaa marka waxaan kala jeedaa weliga adiga dhankaasun la aad weliga dhankaas la aad weyaan ayib sacaadaday ka mid tahay maxaa yeel stress iyo waxyaabahan isla hadalka iyo kab al iga xaday wax inkaar qaba weyaan beled waxaa maxaa iskugu dhibi kab ka fiicanad heli xataa haddaadan waxayn soo daynsa tartiib berigi markii waa iska bixinaysaa dhibba ma jira weyaan ayib waa yahay qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi walaa tayamamu ha u qasdin alkhabiia kan xun oo minhu xoolaha ka mid ah tunfiquuna aad bixinaysaan xadiidka lix boqol iyo lixaad canbaraa ibni cazib waxaa le radi allahu tacaala canhu qowlka alla markuu fasiraya walaa tayamamu lkhabiida minhu tunfiquun qaala wuxuu yidhi nasalat way soo degtay fiina annaga macshar alansaari ree ansaareed makaana kulankooda ay nagu soo dhex degtay ama annaga ay nagu soo degtay kunnaa waxaan ahenay asxaaba nakhlin geed timireedka ayaan aad ula henay oo timirta ayaan hadda magaalada madiine markaa tagta quba iyo dhankaas waad aragteen wax timir ku yeele iyo ungeetimirad ku yeele waad arkaysaan weyaan fa kaana rajulu ninka wuxuu ahaa yatii mid imaado min nakhlihi geetimiridkiisa ayuu mxuuah ka imaan jiray calaa qadri yatii wuuu kala imaan jira uu keeni jirna marka fa kaana wuxuu ahaade rajul ninka mid ka keeno min nakhlihi timirtiisa ala qadri karatihi badnaantiisa oo geetimiradka badnaanta u qaba qadarkiisa iyo waqilati yaraantiisa ayuu miraha ka baxa ka keeni jiray sadaqa ayuu u jiray yacni nin walba oo saxaabada ree ansareed ka mid a ah, geeda badan oo timir qofkii lah oo timir badan u dhasho yani wuxuu keeni jiray timir badan uu keeni jiray oo masjidka u keeni jiray sadaqa oo masaakiinta ay cunaan kii wax yar haystana wax yar ayuu keeni jiray nin walba intuu awooda ayuu muxuu ahaa keeni jiray oo liyunfiq duu sacatin min saacatihi waman qudira caleyh risquhu falyunfiq mima aataahu llahu oo tii muxuu nafaqaday waajibka ahayd sidii oo kale muxuuaha tii sunada ahayn saasay ku camal fali jireen radi allahu taala anhu ardaahum waayahay wa kaana rajulu nin wuxuu ahaan jiray marka raggii ayaa kala baxsan oo kala nooca ah, yaatii mid keeno bilqinwi roqob iyo laan iyo walqinwayni iyo laba roqob ama laba laan mooska maaragtan muxuu aha gacantiisa ama gacan dhaha mooska ad taqaanaan gacanta mooska ah iyo gacanta timirta ah iyo gacanta cinabka ah iyo wix lamidka weyaan naqliga waa hadda waxaan ku jirnay marka yati mid la imaada bilqinwi raqob amaba laan amaba gacan walqinweyni laba gacmood ama laba laamood ama laba raqob fa yucalliquhu kadibna wuxuu ka raaricin jiray fi lmasjidi masjidka ayuu saa soo gooye laanti dhan ayuu soo qaadi kadibna iyadoo timirtii nooc walba iyadoo ku taal marka ka raaricin masjidka nabigeena sala allahu calayhi waali wa kaana waxay ahaadeen ahlu sufati raggii ahlu sufada ahaa xirta ahaa laysa lahum mid ay u sugneen acaamun cunna fa kaana axadu midkood wuxuu ahaa idaa jaca markuu baahdo atal wuxuu imaan jiray alqinwa laantaas ayuu u imaan jiray ama gacankaas fa darabahu kadib markaasuu ku dhufan jiray bicasa ushi u wata ayuu saa ugu dhufanaya fa yasqutu waxaa ka soo dhaca oo ka soo daata min albusri timirta nooceeda garowga ah iyo watamri timirta bislaatay oo fa yaakul wuu jiray garowga ama busriga waa timirta inta weli aynan timir caadi noqonin oo weli ay muxuu ah casoodka tahay weeyaan waaya wa kaana waxay naasun dad oo miman kuwaas waa kuwa ahlu khayrka marka aadka u sakhaawada badan ay ku jirta saxaabada kul ahlu khayr ay ahaayeen laakiin de waa kala gacan adag yahay ama saxaabi noqo ama khayrkeed noqo geesinimada sakhaaga dabci wanaagga yara dabicadayga bashara loo yahay sooma waa la bashara loo yahay weeyaan fakaana waxaa naasun dad oo miman duul laa yarqabu aanan jecleen fi lkhayri khayrka munaafiqiintina yihiin waa suuragal iyadana munaafiqiintina waa laga yaaba yatii mid uu la imaado arajulnin bilqinwi gacan amaba roqob ama laan fiihi ay gudihiisa ku taallo ama ay ku muxuuah ku taallo midhihii ku yeelay ay yihiin maxaa idiin qoran ashiisu timirta teeda xun aadka tanbufka ah amaba tan qalalan oo qaabka daran ayuu la imaanaya wa bilqinwi iyo laan oo qadinka sarajabay oonba weli bislaanino xataa casoodka aanan gaarin ayuu iska soo qaaday fa yucalliqu kadib uu soo raaricinaya muxuu tari fa anzl allah allo in wuxuu soo deji tacala kor yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alle inaba rumeeyow anfiquu wardhiiba min ayibaati maa kii kiisa wanaagsan kasabtum aad shaqaysateen iyo wa mimaa kii arajnaa idinkaga soo saarnay anaga rabbiga ah aan soo saarnay lakum adinka min alardi arada soo saarnay walaa tayammu ha u qasdina alkhabiida kan xun oo minhu isaga ka mid a tunfiquuna xaala kownikum ama tunfiquuna walastum adan ahayn ama ma tihin biaakhidihi mid qaata adinka haddii lidin siiyo ilaa an tuqmiduu inaad indhalaabataan fiihi isaga mooyaane iska qaada iska un qaada inaad u qaadataan mooyan wax la qaataba ama akhyaar ay dhiibta ama akhyaar loo dhiibana ma ahan sidaa darteed markaad wax bixinaysaan waxyaabahaas liidano noocaasa ha dhiibina weyaan lidalika marka xataa qofku sadaqada bixini kun kun shilaad haysataa kunka oo muxuu ahay qarac maarati caadku cadaanta badan kaas ka soo bixi haddii aad ku bixin rabta haddii aad boqol boqol xiratan isku duduubanoo koolada ay dishay oo tacbaanka soo bixin midda wanaagsanoo qarac la bixi saas waa saas kan aad bixinaysa waa tan accountigaada rasmiga gelaysa weyaan taas ayaa adiga bangigaada rasmiga gelaysa waatan maalinta qiyaamo ilaah subxana wa tacala kugu harayne waatan waxaa weye jannada laguu gelin oo baaba sadaqa lagaga yeeli marka qofka sideedaba wax alla wixii aada la baxa kuwaas unbaa muxuu ahay accountigiisa dhabta u galay weyaan laakiin kuwa bangiga ku jira ama kuwa dukaanka yeela ama kuwa guriga u yeela ama kuwa jeebka ugu aasan intaba kuwa aad lahay ma ahan kuwa aad waa kuwa aad horumarsada weyaan ayaa arrinta iyada radia taala ardaha ka warantay ummuna qaalu waxay yidhahdeen low ana axadakum midkiin uhdiya ilayhi haddii loo hadiyeeyo milu maa acطaahu isaga wuxuu bixiyey oo kale lam yaahudu muusan qaateen ilaa calaa iqmaadin indhalaabitaan inuuba ku qaata aw xayaain xeshood hebela wax kuusoo taaga miyaad ku celin kartaa inuu iskaga qaata mooyane qaala wuxuu yidhi fa kunnaa waxaan bacda daalika aayaddaas marka ay soo degto kadib ya'tii mid la imaado axadunaa midkanaga biaalixi maa cindahu agtiisa wixii ahdo timira kan ugu wanaaga badan ugu mxuu ahaa macaanka badan ugu nadiifsan ayuu keeni jiray weyaan maxaa yeeley marba haddii ilaahay amar u bixi subxana watacaala saxaabada nabigeenna markiiba la ordi jireen annagana saas iyadaa noola baannoogala baahan yahayo marba haddii ilaahay subxana watacala amar u bixiyo oo rasuulkiisa calai slat slam amar u bixiyo annagana jidkaas inaan ku orodna waxaana hinoo yeelo lama arka weyaan taas imaam tirmidi ibn maaja ee soo saaray raximahum llah waana xadiis saxiix weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wain tubduu haddii aad muujisaan maa fii anfusikum nafyaalkiina wux ku sugan aw tukhfuuhu ama aad qarisaan yaclamhu allah alla weyne wuu ogsoon yahay wayaclamu maa fi samaawaati maa fi lard nacam xadiidka lix boqol iyo todobaad can abi hurayrata waxaa la wariyay cabdiraxmaan sakhri dawsi radi allahu taala arda raawiyat islaam qala xu yuri bdiraxmaan sakhri dawsi lamaa goortii naزlat ay soo degtay calىa rasuuli اlahi sal ه sl nabig ale kusoo degtay lilahi alla weynay usugnaatay ma fi samaawaati eraryaa wixii ku sugan iyo wamaa fi lardi iyo ardada wixii ku sugan wain tubduu haddii aad muujisaan maa fii anfusikum nafyaalkiin wixii ku sugan aw takfuuhu ama aad qarisaan yuxaasibkum uu idinkula xisaabtama bihi isaga allahu alla weyne fayakfiru alla weyne wuu u dhaafaa liman yashaa qofkuu doono o yucadibu wa cadaabaa man yashaa qofkuu doono wallahu alla weyne calaa kulli shayin shay arka qadiirun qaadiru mid awoodo weeyaan marka wax aad muujisataan iyo wixii aad mxuu ahaay qarsataanba ilaah waa inkula xisaabtamaa ayada ayaa soo degta weyaan qaala wuxuu yidhi abu hurayra fashtada wuu darnaaday waa ku adkaaday daalika xisaabtaas qofka wixii qalbigiis ku jira lagu xisaabiya iyo culayskaas calaa asxaabi rasul rasulka asxaabdiisa ku darnaaday wayaan ayaddaas aad ay adkaatay fa atow rasuula nabiga alla u yimaadeen sala allahu calayh wasalam uma intaa kadib baraku waxay ku fadhiisteen cala rukabi jilbahay ku fariisteen oo waa jilbi jacsadeen dhammaantood jilbahay ku istaageen ku fariisteen weeyaan fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa ay rasuullah rasuulka allow kullifnaa waxaa nagula muxuu ahay kallifay oo nagula waajib yeelay min alacmaali acmaasha maa nutiiqu waxaan awoodna alsalaatu salaadii iyo wasiyaamu sonkii iyo waljihaadu jihaadkii iyo wasadaqatu sadaqadii ayaa nagula muxuu ahay farad yael intina waan qaadanay waana awoodnaa weeyaan waqad unzilat waxaa lagu soo dejiyey calayka dushaada hadii aayat ayadan ayaa lagu soo dejiyey walaa nutiiquhaa mana awoodna hadal adag hadal adag waa ma awoodna hadal sahlan ma aha qaala rasul wuxu yih sal slm aturiiduuna miyaad doonaysaan an taquuluu inaad tidhaahdaan kama qaala si ay yidhahdeen ahlulkitaabayni labada kitaab ahalkii lagu soo dejiyey oo min qablikum idinka horreeyey yahuudi nasara inay se yidhahdeen iyo hadalkood dhaqankood miyaad qaadan rabtaan maxay dhihi jireen kuwa iyaga samicnaa waan maqalnay wa casaynaa waan caasinay ma tabti aad doonaysaan adinkana jidki inaad martaan miyaad doonaysaan waayahay bal inaad dhahdaan iska dhaafi quluu waxaad tihahdaan samicnaa waan maqalnay wa aacnaa waan ateecnay gufraanaka dembi dhaafkaadan rabbi aan ku weydiisanaynaa rabbanaa rabbiga nagoo wa ilayka xaggaada ayuu almasiru makaa noqodka ahaadee saas dhaha ayuu nabiga amar bixi sal lla ly slam qaaluu waxay yihahdeen waan maqalnay wa waan ateecnay gufraanaka dembi dhaafkaadaan rabbiga ku weydiisanaa rabbanaa rabbiga nagoo wa ilayka almasiir falamaa goortii iqtarauhaa ay wada ariyeen e, falamaa goortii ikhtaraha alqowmu saxaabadii ay wada akhriyeen dallat biha way weliba ku fududaatay alsinatuhum carabadoodii oy hal mar yani waxaa weeyaan ay la wada dhawaaqeen oy qalbi iyo carabba ay ka wada ateeceen oo amarka nabiga ay qaateen sala allahu calayhi waali wasalam fa anzala allahu alweyne wuxuu soo dejiyey fii iriha aayadda ayada muxuu ahaa dabadeeda ama gadaasheeda wuxuu ka soo dejiyey aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wاlmu'minuun kulu aamana biاllahi wmalaaikatihi wakutubihi warasulih laa nufariqu bayna axadi min rasulih waqaaluu samicna waacطacna gufraanak rabbana wailayka almasiir waa kaas weyaan aamana wuu rumeeyey alrasuula rasuulkii bima ayuu rumeeyey qur-aan unzila lagu soo dejiyey ilayhi min rabbihi rabbiga xaggii looga soo dejiyey wlmuminuun muminiintan ayagana way rumeeyeen weyaan kulun mid la arka oo muminiinta iyo nabiga ka mid ah aamana wuu rumeeyey bilahi alla weyne wa malaaikatihi malagti ayuu rumeeyey wa kutubihi ayuu rumeeyey iyo wa rasul rusushi ayuu rumeeyey qaailiina iyagoo lalaa nufariqu kalama qaadayna bayna axadin mid oo min rusulihi rususha alle mid mid aan ka muxuu ahaa dhinacaan ka marnayn ama mid aan rumayn ama mid aan beeninayn ma jiro dhammaan wad rumaynayna weyaan wa qaaluu waxaynan samicnaa waan maqalnay wa aacnaa waan yeelnay qufraanaka dembi dhaafkaada rabbiga ku weydiisanay rabbanaa rabbiganaga wa ilayka xaggaada falamaa goortii facaluu dalika arrinkaas ay sameeyeen nasakhaha allahu tacala alweyne ayaa tii nasakhay oo in mxuu yuxaasibkum billah waa la nasakhay faanzl allahu alweyne wuxuu soo caza wajala laa yukalifu allahu alweyne kuma mashaqeeyo nafsa naf ilaa wasacaynta awood mooyno qalbiga haddii lagula saabta marka halis weeyaan lahaa ayada ayay usugnaatay maa kasabat lahaa ayada ayuu usugnaaday maa camalkii kasabat ay shaqaysatay wa calayha dusheedana maktasabat waxay shaqaysata ayaa ahaada weyaan wixii ay shaqaysto wanaag ahna ayadaa iska lah wixii dambi la imaadayna ayada dusheeda ayuu ahaaday laha ayada ayuu usugnaaday maa kasabat wanaagga ay la imaaday wa calayha dusheedana waxaa ahaaday maa dembi iktasabat ay shaqaysatay rabbanaa rabbiga anagow laa tuaakhidnaa ha noo qabanin in nasiina haddii aan hilmaano aw akhtaana amaba aan qaala wuxuu yidhi nacam ha idinma qabanayo ilah baa dhihi subxana wa tacaala ilahay wuxuu yidhi nacam aad gaftaan ama aad hilmaamtaan idinma qabanayo waa dua ilaahay subxana wa taala la barya od ilahay ad aqbalay rabbanaa rabbiga nagow walaa taxmil hanagu xambaarin calayna dushanaga isran culays kamaa sidii xamalta aad ugu xambaartay cala ladina kuwii min qablina annaga naga horrey yahuudi nasaara culayska aad saartay ilaahu annagan hana saarin oo hadii ay kaadi kaga dhacday nijaaso meel kaga dhacda maradi la gooyay haddii qof aad qof muxuu ahaa dembi la imaadana in mararka qaar muu nafta laga gooya ahayd oo muxuu aha la dilo ama laisdilo wahaakada xaaladda ma sahlnin qaala wuxuu yii rabbigan wa taala nacam ha waa idinka yeelay culayskaasna idinna saaray rabbanaa rabbiga nagow walaa tuxamilnaa hanaga ha xambaarin maa la taaqata lana bihi waxaan awood u lahayn rabbiyow qaala wuxuu rabbiga nacam ha wacfu iska keen cafi canaa xagga naga waqfir noo dhaf warxamna rabbi oo noo naxariisa anta adig mowlaana naasirkanaga iyo gargaarahanaga ayaa tahay tahaye fansurnaa nooga gargaar cala qowmi qolada alkaafiin ee gaalada weyaan annagana sa waxaan leenaha hadda marka laa yukalifu llahu nafsan ilaa wasxa lahaa maksabatu caleyh maktasabat rabbana laa tuaakhidna in nasiina o akhطana rabbana walaa taxmil cayna isran kama xamaltu cala ladii min qablina rabbana walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bih wacfu cana waqfir lana warxamna anta mowlana fansurnaa cala qowmi alkaafiriin qaala rabbi wuxuu yidhi markaas nacam haah waa in ka yeelay ilaahay subxana watacaala hanaga aqbalo suuratu ali cimraan ali cimraan suuraddeeda tafsiirkeeda halkaan aan ka gelaynaa qowlullahi qowluhu tacala qowlka allo u yidhi minhu qur-aanka ayuu ka mid ahda aayaatun aayada muxkamaatun ee cadcad ee bannaanka taala xukunkeeda uu cadyahay weeyaan xadiidka lix boqol iyo sideedaad can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma canha qaalat waxay tiri talaa rasuullah nabiga lagu akhriy sal slm hadihi alaaya aayaddana yuu akhriyey huwa alla weyne alladii allihi wayaan anzala soo dejiyey calayka dushaada alkitaaba kitaabka soo dejiyey minhu ayuu ka mid ahaaday xaggiisa aayaatun aayada muxkamaatun cadcad hunna aayadaha ayaga ah ummulkitaabi kitaabka ummigiisa iyo hooyadii weeyaan amaba julliga iyo muxuu aha kitaabka qur-aanka intiisa badan weeyaan wa ukharu aayado kalena mutashaabihaatun waa kuwa isu eg eg amaba aan macnaheeda aada u cadeen weeyaan fa amaa kuwii aladiina kuwii fa ama aladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda dayqun xaq ka iilasho oo baatilu iilasho uu ku jiray amaba maradka iyo muxuu ahaa mugdiga uu ku jiray fayatabicuuna waxay raacayaan maa aayado ayay raacayaan tashaabaha isu ekaada oo minhu isaga ka mid mutashaabiha ah oon aada macnihiisu cadeen maxay u yeelayaan ibtiqaa alfitna fitnadoon iyo ibtiqaaa ta'wiilihi fasirkiisa oo baatil in lagu fasiro ah doonitaan ay doonayaan wamaa yaclamu ma ogsoona ta'wiilahu tafsiirkiisa ila allahu alla weyne mooyane iyo waraasikuuna kuwa ku gomdahooda muxuu aha aadka aada ugu eh, culsaaday filcilmi cilmiga oo cilmiga ku gaamuray mooyane yaquuluuna waxay leeyihiin aamanaa waan rumaynay bihi qur-aanka ayaan rumaynay kullun mid la arka mutashaabih muxkamka min cindi rabbina rabbigan agti ayuu ka ahaaday wamaa yadakaru ma waansa qaato ama ma waansama ilaa ulul albaabi dadka cuquusha u saaxiibka mooyane qaalat waxay tihi caaisha qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slem fa idaa ra'aytum haddii aad aragtaan alladiina kuwii yatabicuuna dabagelgelayaan oo raraacayaan maa ayada tashaabaha isu ekaaday ama mutashaabiha oon macnihiis aad ku caddayn minhu qur-aanka ka mid ah oo ku murmayaan oo ku doodayaan oo muxuu ah shaqo ka dhiganayaan fa kuwa iyaga aladiina kuwii weeyaan sama allahu alla weyne uu magacaabay oo waxa weeyaan uu rabbigeena ku magacaabay subxaana wa tacaala fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiqaaa alfitna waibtiqaaa taawiili kuwaas weyaan fadaruuhum oo faxdaruuhum iska ilaaliya oo ka digtoonaada ayay leedahay ayuu nabigan dheh sal allahu aleyhi wasalam nabigan ka warnaysa alai sl slam fa idaa ra'aytum haddii aad aragtaan aladiina kuwii yatabicuuna raaraacayaan maa ayada tashaabaha isu ekaado minhu qur-aanka ka mid ah fa ulaaika kuwa ayaga weyaan amaba aan macnihiisa cadeen fa ulaaika kuwa ayaga aladiina kuwa weyaan sama allah laweyne u magacaabe faxdarhum ka digtoonaada qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas tafsiirkeeda weyaan kuntum waxaad khayra ummatin ummatan ugu khayr badan oo ukhrijad loo soo saaray linaas dadka loo soo saaray ayaa tihiin tafsiirkeeda ayaa halkaana ka gelaynaa xadiidkii lix boqol iyo sagaalaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakhi dowsi taala ardaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas qaala wuxuu yidhi khayru nnaasi dadka qaala wuxuu yidhi khayra annaasi dadka ugu khayr badan linaas ayaa tihiin antum khayru nnaasi linnaas dadka kugu khayrka badan marka loo eega dadka si ay ula dhaqmayaan ayaa tihiin weyaan ta'tuuna bihim waxaa weeyaan waad keenaysaan ta'tuuna waad la imaanaysaan ood keenaysaan bihim dadka fi salaasili iyagoo silsilada ku xiran fii acnaaqihim weliba qoortaad kaga wadaan xataa yadkhuluu ilaa ay ka soo galaan dad marka fiican waxa tihiin dadkii ayaad qoorta silsile ka soo gelinaysaan kadibna islaamnimadaad kasoo xiraysaan ama wacdi a lagu keena amaba waxawey waanaha lagu keena amaba sasab lagu keena amaba taaliifulquluubi dhaqaalaha lagu keeno amaba sikar ha lagu keene amaba xataa jihaad ha lagu keeno intaba waxa weyaan saas ayaa tihiin ayuu ku fasiray abu hurayra radi allahu taala arda wa fii riwaayati riwaayat qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasu rasuulka wuxu yhi sal slm cajib allah alweyne wuxuu la cajabay min qowmin qola yadkhuluuna aljannata janna ku galaan fi salaasili silsilooyin marka hore waxaa weeyaan in jihaad iyo in dalkoodii la qabsado iyo saas ayaa marka mxuu ahaa ay dhici marka dambana waxaa weeyaan islaamnimadii ayaga awaaciyatan iyo jecel ay qabaan ku galayaan saasay ku janno galayaan weyaan xadiidka lix boqol iyo tobanaad can bni cabaas waxaa lagu radi allahu tacaala canhuma fii qowlihi caza wajalla qowlka alla uu yidhi markuu fasirayay kuntum khayra ummatin kuntum waxaad ahaateen khayra ummatin ummad kugu khayr badan ugu khayr badan ukhrijat loo soo saara dadka maxaad ugu noqoteen ta'muruuna waxaad faraysaan bilmacruuf wanaagga wa tanhawna waxaad ka reebaysaan calmunkari xumaanta qaala wuxuu yidhi hum kuwa ayaga oo sifadaas lah oo dadka wanaagga farayaan xumaantana ka reebayaan alladiina kuwa weyn la haajireen maca muxamadin sala allahu calayhi waali waslem nabi maxamed la haajireen ilmadiinati magaalada madiina ula haajireen waxaad garanaysaan khaalid bin waliid dacnii adrib cunuqahu raggi lahaa cumar ibnu khataab sidaas oo kale wahaakada waa raggii waxaa weeyaan dacwadan iyo diintan u taagnay oo meel walba kala laca abu ayub alansaari waa tii aan xalay ka warramaynayo wuxuu ku aasan yahay muxuu ahaa istanbul iyo qustantiniya iyo madiinat ruum derbigeeda agtiisa ku aasnaa uu ku aasan yahay oo markii la furayn kala firirsayn adduunka meel walba saxaabada nabigeena sal alla alay slam waa raggaas ragga marka wanaaga iyo khayrka imaam axmed soo saaray xadidka waana xadiis sanadkiisa uu muxuu ahaa amaba aharkaas xasan yahay qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi laysa ma laka adiga min almri arinka iyo talada shay waxna kuma lihin laysa kuma sugnaan laka adiga min almri talada iyo maamulka shayun waxna kuma lihid nabiga allah calai slat in wax la cadaaba iyo in la daysto in loo raxmada inaan loo raxmayn adiga howlkuu taalla maahan rabulciza tabaaraka watacala ayaa gooni arintayda ula weyaan xadiidka lix boqol iyo kow iyo tobanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey taala an ana rasula rasulka sal slm kaana wuxuu ahay nabigeena calayhi salatu slaam idaa araada goortuu doona an yadcuwa inuu habaaro calaa axadin qof inuu habaaro aw amaba yadcuwa uu u baryo qof uu alla u tago qanata uu qunuudi jiray bacda rukuuci markuu rukuuc kadib ayuu qunuud la imaan jiray fa rubamaa waxaa dhici karta qaala inuu yihahdo idaa qaala goortuu yihahdo samica allahu liman xamidahu samica allah lo inuu maqla liman ayuu maqlaa xamidahu mahaday wuuna ajiibaa markuu intaas yihahdo nabigu wuxuu allahuma alhy laka adi ayuu ku sugnaaday allahuma alhy rabbanaa rabbigana laka adi ayuu ku sugnaaday mahad allahuma alhy anji waxaad korisaa ood badbaadisaa alwaliid ibn alwaliid ninkaa kori waa raggii mustadcafiintaha oo maka lagu haystay iwasalamat ibn hishaam iyo wacayaash ibnu abi rabiica allahuma aley ushdud ku adkay wad'ataka baaskaada iyo cadaabkaada ku adkay calaa mudara niminka reer mudar waa gaaladii muxuuah reer quraysheed ay jaalka ahaayeenoo nabiga dhibi jira alayhi sala slam wajcalhaa yeel siniina abaara ka siniyi yuusuf nabi yuusuf abaarihiis muxuuha dhacay zabankiisi abaara ah qoorta ka saar weeyaan oo muxuuha ku cadaab yajharu wuu la jahri jiray bidalika arrinka asaga wa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yihahdo fi bacdi salaatihi salaadiisa qeybo ka mid ah wa kaana wuxuu ahaa nabigani yaquulu mid yihahdo fi bacdi salaatihi ducooyinkiisa qaarkood wuuu dhihi jir oo fii salaati lfajri salaada fajr gudaheeda wuxuu dhihi jiri allahuma alla ilcan naxariistaada ka fogay oo lacnad ku rid fulanan wa fulanan liaxyaain qabiilyaalo iyo jilba oo min alcarabi reer carab iyuu nabiga saas ku habaari jiray ama ku nacladi jiray xata anzl allahu ilaa alla kasoo soo dejiye wa tacaala laysa kuma ahanin laka adiga min alamri xugunka cadaabka iyo naxariista iyo wix la midka ah shay-un waxna kuma lihid alaya ilaa akhiri aaya weyaan marka qofka daaciga daaiman waxaa wanaag badan inuusan dadka habaarin waalidka sidaasoo kale dadka inuusan habaarin somalida waxay dhahaan qof inkaaran qof inkaaran qof ducaysan kuma habaaray qof inkaariyuusunka inkaari qof ducaysan sidiisaba maba habaartaba sid sidiisaba marka qof inkaaran yuusanku inkaarin marka sideedaba qofka inuu habaartamo ood ummada habaara amaba ilmi habaara amaba qofka dulmi habaara akhyaar ma ahan lidalika nabigeena sal alla alay wuxuu caddeeyey maalinta qiyaama dadka muxuu ahaa lacnada badan iyo dadka cayda badan iyo dadka habaarka badan inay maalinta qiyaama laba sif oo aad u qiimo badan labadaba ay heli doonin labada sif maxay yihiin shuhadaa walaa shufacaa kooxda shuhadada ahna kama noqdaan oo markhaatada iyo furta amaba shuhadada weynba wa ergeeyo oo ergadooda la yeelama noqdaan eh, maxaa yeele ummadii ayba inkaari jireen moogta marka ta ayada in laska ilaaliyo waa arrin aad muhiim ah weyaan nabigeena waa loo diid waxaa la yidhi shuqulkuma lid jooji baabka asaga baab ku yeel ma ahan weyaan qowluhu tacala qowlka alluu yidhi waladiina kuwii idaa goortii facaluu ay sameeyaan faaxishatan xumaan aw dalamuu anfusahum dakaruu llah faاstakfiruu lidunuubihim tafsiirkeeda ayaa muxuu ahaa ama say kusoo degtay ayaa halkaanan ka gelaynaa xadiidka lix boqol iyo toban iyo labaad ama aharka can ali waxaa la wariyey amaba xadiidka lix boqol toban iyo labaad cafwan can ali waxaa la wariyey radi allahu inii aniga kuntu waxaan ahay rajulan baan ahay idaa samictu haddii aan maqla ama ka maqla min rasuulila nabiga allaan ka maqla sal sl xadiidan xadiid nafacanii allaahu alla weyna miduu igu anfaca minu xaggiisa bimaa shaygii shaa doona an yanfacanii igu anfaca haddii mar baan nabiga xadiid ka maqla sal allahu alay slam ilahay baa igu anfici jiray intuu ilaahay doono inaad igu anfaca waidaa xadaanii axadun qof hadduu muxuu aha ii warramana oo dee xadiista nabigan toosan u jiri wa waidaa xadaanii hadduu ii waramo axadun qoto min asxaabi asxaabihi saxaabada nabiga ka mid ah istaxlaftuhu waan dhaaran jiray oo waxaan dhihi jiray mar nabigaa kuu shegay alai sl slam fa idaa xalafa ad uu ii dhaarta lii aniga sadaqtu waan rumayn jiray wa inahu shaniya xadaanii waxaa ii warramay abubakrin abubakr ayaa ii warramay asidiiq waa nabiga saaxiibkii sal allah alay slam wa sadaqa abubakrin abubakrin run ayuu sheegay waya ilaahay baa wladii jaa biidqi wladii jaaa bisidqi wasadaqa bihi culimada in badan waxay kufasiran abu bakr iyo radi allahu ta anu arda nacam waa yahay wasadaqa wuu run sheegay abu bakr abu bakr radi allahu ta anu arda qaala wuxuu yidhi abu bakr samictu rasuula nabig aln ka maqla sal slm qul isagoole maa min cabdin addoon ma jira oo yudnibu dembaaba danban dembi uma intaa kadibna yaquumu istaaga oo fatataharu weyse qaato oo isnadiifiyo weyse iyo weysana mxuua ah kusii daro ama weysaystaba uma intaa kadib yusalli tukada uma intaa kadib yastaqfir allah alla weyne dambi dhaaf weydiista ilaa haddii uu jira afar allahu alla weyne uu dhaafaa lahu isaga uma intaa kadib qara wuxuu akhriy hadi ayat ayadan ayuu akhriyey waladiina kuwii idaa goortii facaluu ay falaan faaxishatan xumaan aw amaba dalamuu ay dulmiyaan anfusahum nafyaalkooda dakaruu llaha alla weyne xusaan fastafaruu dambi dhaaf weydiisaan lidunuubihim dambiyaalkooda alla weydiistaa inuu dambi dhaafo waman yakfiru dunuuba yaa dhaafa dunuubta ila allahu alla weyne mooyane ilaa akhir aaya abu daawuud tirmidi ibnu maaja xadiidka waa xasan saxiix weeyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi walaa taxsabana aladiina walaa taxsabana walaa taxsabanna ha u malayn aladiina kuwi qutiluu lagu dilay fi sabiila jidka alla amwaatan kuwa meyd yaal inay yihiin ha u malaynen weeyaan xadiidka iyo toban n cabaas waaa lg radi alahu taala anhuma qal abdullah bn cabaas qaala rasul wuxu yiri sal slm lamaa goortii usiiba la asiibay oo la muxuu ahay dilaayey ikhwaanakum walaalyaalkiin biuxudin uxud ay ku shahiideen jacala allahu allaweyne wuxuu yeeli arwaaxahum ruuxdooda iyo naftooda wuxuu yeeli fii jawfi tayrin shimbir calooshii khudrin cagaaran taridu u aroorta amaba dhacdo anhaara aljannata jannada webiyaheeda ta'kulu ka cunta min imaarihaa jannada miraheeda ka cunta weyaan watawi kadibna u dumanta oo habeenka ku hoyata ilaa qanaadiila faynusyaala oo min dahabin dahab ah mucalaqatin laga soo raariciyey ama ka soo raaracda fii dili carshi carshiga harkiisa falamaa goortii wajaduu ay la kulmeen iiba makalihim cunitaankooda wanaagiisa iyo wa mashrabihim cabitaankooda iyo wa maqiilihim meesha ay joogaan o ku mxuu ahay ay ku nool yihiin qaaluu waxay yidhahdeen man yubaliqu yaa gaarsiini ikhwaananaa walaalaha naga canaa xagganaga annaa annaga axyaaun inaan nool nahay filjanati jannada nursaqa nugu isaaqa walaalana ayaa gaarsiini oo naga dambeeyey lianlaa yashadu inaynan ka zaahidin oo iska daynin filjihaadi jihaadka wa anlaa yankuluu inaynan baqin cinda alxarbi markii gaalada lala dagaalamana aynan baqin si ay arrintaa u ogaadaan yaa naga gaarsiini weyaan fa qaala allahu alaweyne wuxuu wa tacaala ana aniga ubaliqukum canhum cankum xaggiina adinka aniga ayaa idinka gaarsiini ana aniga ayaa ubaliquhum saxaabada saaxiibadiina gaarsiini cankum xaggiina weyaan qaala wuxuu yidhi faanzl allaloin wuxuu soo deji walaa taxsabanna ha u malaynin aladiina kuwii qutiluu lagu dilay fii sabiila jidka alleh amwaatun inay kuwa dhinta yihiin bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi ina annaasa qad jamacu ina annaasa dadka qad jamacuu ay idin kulmeen lakum adinka xadiidka lix boqol iyo toban iyo afraad ibn cabaas waxaa laga wariyey ama aharka radia allahu tacala canhuma waxaa nicmada alwakiilu mid wakiilan huwa ayaa u nicmo lahaday rabbigan subxaana wa tacaala muxuu ahay kelimada ayada qaalaha ibraahimu nabi ibraahim ayaa yidhi xiina goortii ulqiya fi marka dabka lagu tuuray oo manjaniiq inta lagu xihay kadibna eh, saaruu waqtiga asaga saaruuqi jiray inta lagu xihay kadibna lala tuuray hadda markii dayax gacmeedka la dira waad aragteen waxaa weeyaan dayax gacmeedka marka la dira hadda saaruuqa la raaciya soo isagana waxaa weeyaan dayax saaruuqi xilligaa yeele ayaa lagu tuuray marka inta lagu xirxirayaa lagu tuuriy dabka lagu rid dab aad u dheer u ahaa marka ama aada u weyn xilliga ayaga ahaa isaga ahaa ninka la yihahda muxuu ahaa nabi ibraahim markii lagu ridaayey wuxuu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil marki dabka lagu tuuraay waa kow xasbuna allah wa nicma alwakiil qaalaha ibraahimu nabi ibrahim ayaa yidhi xiina goortii ulqiya fi naar kadibna maxaa ka dambeeyey ya qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim wa qaalaha muxamedu nabi maxamed ayaa yidhi xiina goortii qaaluu ay yihahdeen gaaladii ina annaasa dadka qad jamacuu way idiin kulmeen lakum adinka fakhshawhum ka baqa fazaadahum wuxuu u kordhiyey iimaanan alla rumayn ayuu u korbeey qaaluu waxay yidhahdeen xasbuna allahu alla weyne ayaa kaafiga naga ah wa nicma waxaa nicmo lahaday alwakiilu huwa ayaa muxuu ahaa nicmo lahaada weyaan waa xilligii id jaa-uukum min fowqikum wmin asfala minkum waid zaaqat alabsaar wabalagat alquluub alxanaajir watadunuuna billahi dunuun hunuun hunaalika ubtuliya almu'minuun wazulziluu zilzaalan shadiidan xilligaas marka ay nafta halkaad soo gaartay oo dhan walba loogu imaaday oo magaalada madiina muxuu ahaa nin walba ay nafta halkaas u imaaday xilligaas iyo xilliyada lamidkahay ayuu rabbigan ka warama subxana watacaala nabigeenana calahi sala slam uu ku badbaadiyey iyo saxaabadii ku ilhaamina xasbuna allah wa nicma alwakiil qofka muuminkana daa'iman wa abadan markay xaalado culus ay soo wajahaan oo imaadaan xasbuna wa nicma alwakiil baryahan hadda waxaa la sheegsheegi raaf iyo ummaddii ayaa la qixinayo oo muxuu la waxa weeyaan shanlo ayaa la marinayo o kale laga dabageynayo marka waxaa anaga noo taalla xasbuna wanicma alwakiil fainqalabuu binicmati min allahi wafadli lam yamsashum suu watabacu ridwaan allah hada wallah aclam wsal alla waslam abdi rasuli mustafa